ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون الله سبحانه وتعالى walaa tujaadiluu hala doodina ahla alkitaaba kitaabka ehelkiisa hala doodina ilaa billatii xaaladii ood kula doodaan mooyaane amba doodii mooyaane hiya iyadu axsanu wanaaga badan walaa tujaadiluu hala doodina ahla alkitaab mana ahlulkitaabka hala doonina ilaa bilatii sii ood kula doodaan mooyaane hiya iyadoo axsanu wanaagga badan ila aladiina kuwii mooyaane dalamuu dulmiga falay ee minhum ayaga ka mid ah taa kula doodina mid wanaag badane eh, ayaga ku adkeeya waquuluu waxaad idhaahdaan aamanaa waxaanu rumaynay biladii kii baanu rumaynay unsila la dejiyey ilaynaa annaga nalagu soo dejiyey wa unsila la dejiyey ilaykum idinkan laydinku soo dejiyey kitaabkaasi iyo kutubtii ka horaysay baanu rumaysannahay wa ilaahunaa yaguna iyo wa ilaahukum ilaahiinnu waaxid mid kaliya weeye wanaxnu annagu lahu lilaahi alle muslimuuna kuwii u hoggaansan baanu nahay macnaha ilaahay baanu u hoggaansan nahay wanaxnu annagu lahu lilaahi muslimuun haddaba aayaddan mufasiriinta qaarkood waxay leeyihiin haadihi alaaya xukumkeeda waa la laaday oo waa mansuux waa waxa lagu nasakay aayatu shayd marka ma hanin wax la yidhaahdo mujaadalo iyo dood lala doodayo kuwa ahlu kitaabka ah marka iyaga laba iyo saddex un bay midkood noqonaysaa inay islaamnimada aqbalaan inay jizriya bixiyaan iyo sayf taasun bay noqonaysaa waa qataada iyo hayr waaxid baa sidaa kuu tegay qowl kale wuxuu odhanayaa mufasiriin kale iyo culimo kale ay leeyihiin waraayadani waa muxkafaqiya waa muxkam manaa lama nasasin oo qofka doonaya in daliil cad la tuso amba ilaahay diintiisa la baro oo ayaga ka mid ah ahlulkitaabka kaa waxaa lagula doodayaa bilatii hiya axsan hadduu qofku xaqkaadis uu yahay doonayana ilaahay diintiisa inuu fahmo oo waxay la macno tahay un bay yidhaahdeen udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcida bilxasana aayad baa an aaya tafsiirka waxaa qaatay oo ku tegay aayaddu inay muslim tahay ibn jariir adabri raximah llahu tacaala ila aladiina dalamuu minhum yani waa kuwa iyagu leexday weeye oo dariiqa u cad oo ay waadix tahay ka leexday kuwa iyaga doo lala doodi maayo jidaalka waxaa looga leexanaya ila aljilaada macnaa in la garaaco oo waa lala dirirayaa wax ka hortoogsada maraysa ila aladiina kuwa dalamuu dulmiga falaya minhum ayay ka mida wey maaka wax weyan la doodi e waa in dagaalun lala beegsado weeye marka jaabir ba u lahaa yani waxaana la faray mid kastoo ilaahay kitaabkiisa khilaafo inaan see ku garaacno mujaahid oo kale wuxuu leeyahay ila aladiina dalamuu minhum waxaa loo jeedaa ahlulxarbiga ahlulxarbiga iyo kuwa ahlukitaabka kamida ah diiday jizeba inay bixiyaan marka kuwaas iyaga waa lala dagaalamayaa ila aladiina kuwii oo lala dagaalamaya mooyaane dalamuu dulmiga falaya minhum waquluu waxaad idhaahdaan muuminiinow aamanaa waxaanu rumaynay biladii allihii baanu rumaynay biladii kitaabkii baanu rumaynay biladii kitaabkii unsila la dejiyey kuwa macnaha kitaabkaba ilayna annagana lagu soo dejiyey ee wa unsila la dejiyey ilaykum idinka wa ilaahunaa ilaaha iyaga iyo wa ilaahukum kiinu waaxid muftuna weeye wa naxnu inagu waa la odhan karaa oo macnaa iyaga laftigooda ay ku jiraan wanaxnu inagu amba wanaxnu annagu labada laba lagu isticmaala lafdigan lahu muslimuun kuwa muslimiina oo ilaahay u hogaansan subxaanahu watacaala wakadalika sidaanu ugu soo dejinayba allah yidhi subxaanahu watacaala iyagaba kitaab amba wakadalika soo dejinta iyadaa la yaab kale ayaa anzalnaa aanu ugu soo dejinnay ilayka adiga aanu kugu soo dejinay nebi muxammadow alkitaaba kitaab sidaas aanu kugu soo dejinay faaladiina kuwa aatayna aanu siinay hum ayaga alkitaaba kitaabka kuwaanu siinay yu'minuuna way rumayn doonaan bihi kitaabka aanu kugu soo dejinay bay rumayn doonaan wa min haaulaa'i kuwan mushrikiinta ah waxaa ka mida iyana man mid baa ka mida yuminu rumayn doona fiihi ay bi hada kitaab wa min haaulaa'i kuwan aan ahlu kitaabka ahayna waxaa ka mid a man duul baa ka mid a yu'minu rumayn doona bihi kitaabkan wamaa yajxadu ma diido biaayaatinaa aayaadka yaga ma diido ila alkaafiruuna kuwa kufriyey mooyaane cid kale ma diido kunta maad ahayn nebi muxammadow kii akriya min qablihi kitaabkan hortiin in kitaaba ay kitaaba kitaab maad akrii jirin wamaa kunta maad ahayn tatlu kii akriya min qablihi kitaabkan hortiin min kitaaba ay kitaaba maad akrii jirin walaa takhude kumanaad qori jirin macnaahu kitaabka biyamiinika midigtaada kumaad qori jirin idan haddaad ahaan lahayd mid wax qora oo wax akriya haddaad ahaan lahayd lartaaba way shakiyi lahaayeen almubdiluuna kuwa ahlulbaatilka abaa ah baa shakiyi lahaa ee waxna qorin waxna akriyin baanu kugu soo dejinnay waana sifada rasuulku ku lahaa kutubtii hore bal mid wax qora wax akriyana maad ahayne huwa kitaabkani aayaatun waa aayado aayadahaasoo bayinaatun cadcad weeye aayadaha soo fii suduuri aladiina kuwii laabtooda ku sugan aba quluubtooda ku jira uutuu la siiyey alcilma cilmiga la siiyey huwa qur-aankani aayaatun weeye aayadahaasoo bayinaatun cadcad baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala oo fii suduuri aladiina kuwii quluubtooda ku sugan aba laabahooda ku jira uutuu la siiyey alcilma la siiyey wamaa yajxadu ma diidaan biaayaatinaa aayaadka yaga ma diidayaan ila alzaalimuun kuwa zaalimiinta ah ee kufriyey mooyaane yacnii xaqnimada aayaadka yaga ma diidayaan baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala macnaha waxa diidaya un kuwa zaalimiinta ah ayuunbaa diidaya markaa maad akriyi jireen walaa takuduhu biyamiinik waa taakiid weeye oo ilamidibkunba waxay ugu qoraayeen meel kale waxba laguma qoro waxna maad qori jirin baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala allah wuxuu yidhi waqaaluu waxay yidhaahdeen lawlaa ay halla maxaa unsila loogu soo dejin waayey calayhi rasuulkan aayaatun aayado maxaa loogu soo dejin waayey aayatuna waa lakir aayaatun aayado maxaa loogu soo dejin waayey min rabbihi xagga rabbigii maxaa loogaga soo dejin waayey kul waxaad tidhaahdaa nebiyow inama alaayaatu aayaduhu cinda allah alla agtiisa ayuunbay ku sugnaadeen marka ilaahay uu doonana wuu soo dejinayaaye dalab bini aadamku ay dalbaan ilaahay dee kuma keeno wa innamaa ana anigu waxaan ahay uun nadiir mid digaya mubiin oo weliba digiddiisu ay caddahay macnaha digidda uu digayaay waa dhaxsahay iyuun baan ahaye awalam yakfihim miyaanay ugu fillaanin bu la yidhi awalam yakfihim ayaga miyaanay ku fillaanin amba miyaanay kaafiyin anna anzalna masderkaas ayaa faacilka ficilkan ah awalam yakfihim ayaga miyaanu ku fillaanin miyaanu kaafiyin annaa anzalnaa inaanu soo dejinnay miyaanay ku fillaanin calayka korkaaga inaanu ku soo dejinnay alkitaaba kitaab inaanu ku soo dejinnay miyaanay ku fillaanin yutlaa xaalaasa inaan soo dejinnay calayhim ayaga korkooda lagu akriyaayo ina fii dalika kaa la soo sheegay arrintan hore la raxma raxmad baa ku sugan wa dikraa tadkiir iyo waano ayaa ugu sugan liqawmin duun yu'minuuna alla rumaynaya subxaana watacaala kul waxaad tidhaahdaa ow kafaa billaah ilaahay baa ugu filan lilaahidaasi waa faacilkii weeye xarafkaa jaarna waa fila waxaad tidhaahdaa kafaa billah ilaahay baa ugu filan oo ku kaafiyey baynii aniga dhexdayda iyo wa baynakum idinka dhexdiinna ilaahay baa inagu filan shahiida xaala kawnihi shaahida xaal ilaha yahay maag subxaana watacaala amba shahiida maragnimo yaclamu alla waa ogsoon yahay maa fi samaawaati saabta waxa ku sugan saabta waxa jira ilaahay baa ku cilmi leh waalardi arlada waxa ku suganna ilaahay wuu ogsoon yahay waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey bilbaadili baatilka kuwa rumeeyey oo wax kastoo ilaahay kayrkii oo la caabudo oo wax kastoo ilaahay diintiisa khilaafsan oo lala yimaado rabbi waxa uu leeyahay subxaanahu watacaala kuwa baatilka rumeeyey oo wakafaruu ku kufriyey billaah allana ku kufriyey ee ku gaaloobay ulaa'ika duulkaasi hum ayagunbaa alkhaasiruuna kuwii khasaaray ah way khasaaroobeen baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala macnaha qiyaamaha ayay khasaarayaan rabbi markaa baatilkan culimada qaar waxay ku fasireen waa dawaaqifti iyo alawsaan wax alla wax daliilay u hayeenna ma jirin wayastacjiluunaka waxay kaa degdegsanayaan nebi muxammedow bilcadaab cadaab bay kaa degdegsanayaanoo waxay kaa dalbayaan in xagga ilaahay cadaab daqsi ugaga yimaado istixjaalu cadaabi illaahi an yafaca bihim waxaa laga yaabaa inay istifsaa iyo madax adeeg ula jeedaan uun ma og tahay yastacjiluunaka wa wayastacjiluuna wayastacjiluunaka waxay kaa degdegsan bilcadaab ee walowlaa haddaanay ah haddaanu ahaanin ajal muddo haddaanay ahaanin muddadaasoo musamaa la magacaabay mawjuudun khabarka qadar oo mubtada e mawjuudun kii jira ilaahay muddo uu qoray haddaanay jirin lajaa waa jawaabta lowlaad lajaa waxa u iman lahaa hum ayaga alcadaaba u iman lahaa walowlaa haddaanu ahaan ajal muddo haddaanay ahaanin muddadaasoo musama la magacaabay oo ilaahay uu gooyey mawjuudun ama maktuubun cinda allah ilaahay agtiisa mid ku qoran haddaanu ahaanin he laja'ahum waxaa u iman lahaa alcadaab cadaab baa u iman lahaa wallahi laya'tiyanna manaa cadaabku wuxuu ugu iman lahaa si deg dega weeye calaa xasabi talabihi wallahi laya'tiyanna wuu u iman doonaa oo wuu iman doonaa hum ayaga cadaabkaasi bagta xaalu yahay laba sina amba bagta xaal uu yahay kusoo goodo amba jedo walxaal buu iman doonaa hum ayagu laa yashcuruun aanay galeensanayn jiha uu kaga iman doono iyo si ugu dhici doono yastacjiluunaka waxay kaa degdegsanayaan bilcadaab cadaab bay adiga kaa doonayaan walxaal bay cadaab degdegsanayaan ina jahannama jahannamana lamuxiiba sii koobtay ay tahay lamuxiiba sii koobtay ee ka wareegtay ay tahay bilkaafiriina kuwa kufriyey waabay ka wareegtay way ku hareeraysan tahay lamuxiiqatin ku hareeraysan ay tahay bilkaafiriin yowma maalin bay koobi doontaa wey oo ay ku xeermi maaragta ay wareegi doontaa iyo yogshaahum ayaga uu dabi doono uu dabooli doono manaa dusha u ka mari doono alcadaabu cadaabu ka dabooli doono min fawqihim xaggooda sare iyo wa min taxti arjulihim lugahooda hoostoodaba xagga sare iyo cayrkunaba cadaabuu kaga iman doono oo wayaquul alle uu ku odhan doono duuquu dhadhamiya maa kii dhadhamiya amba duuquu dhadhamiya jazaa'a ma sidaad qadaro mudaafkaa jazaa'a ma kii abaankiisa dhadhamiya kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwii sameeya war samayn jirteen barwakaasa isaga abaalkiisa hela baa ilaahay ku odhan doona subxaana watacaala yaa cibaadiya addoommadaydow baa ilaahay yidhi subxaana wa waa amar ilaahay xaggiisa ka imanaya mu'miniinta ayaa ilaahay faraya bilhijra inay iskaga tagaan dadku beledka amba arlada aanay awood ugu yeelan karaynin calaa iqaamati diin inay ilaahay diintiisa ku ogaan oo ay ku camal falaan kuna kicisinaan arlada ilaahay ee fidsan waa halkaa igu suurto gelayso inuu qofkani diintiisa ku muujiyo oo uu ku oogo macnaa iqaamatu diin waxaa loo jeedaa inayna ilaahay waxidaan oo ilaahay keligii ay caabudaan sida ilaahay uu faray subxaanahu watacaala ma arkaysa maaha in qofku uu ilaahay diintiisii meel aanu kuga oogi karinoo wax alla wuxuu ka qabsan karayaa oonu kuga eedaami karinoo jamac aanu kaga haleeli karinoo hadalkiisoo dhani si khatar badan yahay inuu ukici karo maaha sida hijradan iyo socdaalka iminka bilaadal kufriga la qabto oo kale waa arrinaan habboonayn qof muslima oo intuu meel lagu eedaamayo oo jamiciila oo jamaacadiila oo ilaahay diintiisii lagu ogayo intuu ka tago bilaadal kufri intuu galo ku odhanaya wax alla wa aadaanaan maqlaa ma jirtaba oo wax la yaab lay ma ogtahay daacina shaacina kamaaha cilmi kale oo dee tajriidi ah oo gaalada laga waayey meeshooda mooya meel kale aan laga heli karin lama soo baranayo marka waa qadiyadu khatarteeda iskale weeye waa qadiyadu khatarteeda iskale waana safar xaaraama ah weeye allahuma ilaa haddaan la helin shuruubaha ay xidheen ahlucilmigu ma arkaysa sisa bugaan dooranaya buu ku leeyahay hmm, diintiisa waa iyadana bug ka yaa cibaadiya baa ilaha yidhi yaa cibaadiya addoommadaydow yaa cibaadiina yaa cibaadiya addoommadaydow aladiina addoommada ka sigtay aladiina addoommada aamanuu alla rumeeyayow ina ardii arladaydu waasica kii sidsan wey waasica mid sidsan weeye ee fa iyaaya aniga un facbuduun ay facbuduu markaa ficilka hadda de mafcuulkiisiibuu wataaye ficilkan kale iskaga qad ee mafcuulkan kale u qadar ay facbuduu caabuda qadar iyaaya aniga uun facbuduun ay facbuduuni yaaru mutakalimkiiba xadfan facbuduun macnaa aniga uuni caabuda kullu nafsin naf waliba daa'iqat lmawt mawtka tii tiida dhamin weeye mawtka tiida dhamin weeye naf waliba uma ilaynaa annaga xagga yaga unba turjacuun la idiin soo celin doonaa ilaahay sidaasuu yihi subxaanahu watacaala allah wuxu uhi subxaanahu watacaala waaladiina kuwa aamanuu alla rumeey wacamiluu sameeya amba fala alsaalixaati camallada wan wanaagsan lanubawi'anna wallaahi ye lanubawi'anna waxaanu dejin doonaa oo aanu dejin doonnaa hum ayaga waxaanu dejin doonaa min aljanna jannada xaggeeda waxaanu ka dejin doonaa hurafaa guryo dhaadheer baanu ka dejin doonaa hurafaa guryo dhaadheer baanu ka dejin doonaa sanusliyanana waa la aad buu kala dursan aswa ay hurafa tajrii kaasay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru sabab webiyo ay qulqulayaan khaalidiin xaal ay ku waari doonaan fiihaa jannada dhexdeeda nicma waxaa ugu wanaagsanaaday ajrulcaamiliina kuwa camal fale ajarkooda ajruhum qadar almaqsuus madxigii baad qadaraysaa nicma waxa ugu wanaagsan ajrulcaamiliina kuwa camal fale ajarkooda ajruhum kuwan ajarkooda aladiina caamiliinkaasoo sabaruu sabray wa calaa rabbihim rabbigood uun yatawakkaluuna cuskada wakaayin kaayin badana hijra laga hadlayaayo marka inaad tagtood hijrooto meel kastana de waa lagu dhimanaya risiqa hadday taagan tahay ood meesha dambooyin ka qaadato meel walba ilaahay oo ku arsaaqaa khalqigiisa waka'ayin kaayin badana oo badana baa ilaahay yidhi min daaba wax dhaqaaqaa badan noole dhaqaaqaa badan daabad oo wax ah gurguurta orada korkeeda ma daabadaasoo laa taxmilu aan qaadanin risqahaa risqeeda aan qaadan karayn laa taxmilu aan xambaaran amba aan qaadanin risqahaa risqeeda aan qaadan karayn badana oo macnaa ma kari karayso inay soo ururiso iyo inay shaqayso iyo inay berri wax u dhigato midna kari kari mayso allaahu mubtada ka dhig allaahu alle ayaa yarsuqu arsaaqa haa kaa aan waxba qaadan karaynin iyo wa iyaakum ihinkaba labadiinaba adiga arkay shibraha gurigiina u hoyda amba tarbiyada gala horiska arkay alla waxaad dhiganaysaa ma jirto waxay jidato toon iyadoo dhalisan unbay iska soo hoyanaysaayo ay ka lahaysaa ilaahay bay iskaga kalsoonaatahay ma ogta ilahay bay cudkatay wahuwa huwa alla asamiic ilaaha maqalka badan weye subxaana watacaala alcaliim waana ilaaha cilmiga badan leh weeye ma arkaysa markaa qofka mu'minka ahi waa gara sababtoo in la yimaado weeye qofka oo lala diidana inaad sababta risqa timaado aad masaajid iska fadhiisato xoogsan weydo maanaa islaamku kuma farayo laakiin waxaa la diidayaa inaad maaragtay risqaaga ka dhigto mid eh, adiga kugu xidhan keligaayo markasaasta la kaalay marka sabaysato ilaahayna subxaana watacaala bay isagaa ku fududaynaya waana helaysaa maogtahay laakiin yaanay noqonin dee adduunyada iyo si aad u noolaanayd mid aakhiradaadii baabisoo ku ilowsisa iyo mid aad waxa aad aragtaba aada liqdo waa inaanay noqon waa guuldaro wey walain sa'alta wallahi lain sa'alta haddaad weydiiso nebi muxamedow hum kuwa mushrikiinta ah ood maxay tidhaahdaa man kuma ayaa khalaqa abuuray asamaawaati sabaabka ayaa abuuray waalarda abuuray haddaad tidhaahdo oo wasakhara sakiray ayaa sakiray ashamsa qoraxda ayaa sakiray waalqamara kuma sakiray aad tidhaahdo layaquulunna waxay odhan doonaan oy odhan doonaan oy odhan doonaan allaahu kaasi alla wey madiidana rububiyadii way qirsan yihiin faannaa yuufakuun fa kayfa sidee loo duway marka xayleexiyey marka nimankani way dirsan yihiin oo muctarifun bianahu lmustaqilu bikhalqi samaawaati walardi wshamsi wاlqamar وتفصيل الليل والنهاar وأنه الخاaلق الراasق لعباaده ومqdر آجاaلهم وأرساaqهم in intaba way qirsan yihin ma arkaysa marka وkaثيirا inta badan ilaahay سubحaanaه وataعaalى waxa uu ku celinayaa maqaama ilaahiy oo tawxiid rububiya markay qiraan way qirsan yihiin lidalika markaa waa inay ilaahayna subxaana watacaala cibaado keligii u qoraan oo markay dee talbiyada la imanayaan ay dawaafayaan baytka ilaahay waa ku odhan jira dee labayk labayka laa shariika laka saasay odhan jireen labayka laa shariika laka ila shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa macak ilaahay oo shariik ma lihid mid wax kula lihid ma jiro ilaa mid aad isaga leedahay mooyaane isaga aad leedahay oo adigu aad mulkido isaguna aan waxba mulkiyin annaa yufakuun faannaa yufakuun allahu allaa yabsudo waa uu fidiyaa arrisqa risqa wuxuu u fidiyaa allahu alla yabsudu wuxuu u fidiyaa arrisqa liman buu u fidiyaa yashaau uu doono min cibaadih alla addoommadiisa ka mida ah. wayaqdir waana ku cidhiiriyaa anna lahu liman yashaa qadar baa ilaahay siiya kayarka ashale ina allaha alla bikulli shay shay walba caliim allaha ku cilmiga badan wey inuu ku kala qadarayaad garanaysaayo wakaa bishaadulkayrin iyo kula ma qadin ma cashay ma quraacan waxaa laga yaaba adigona inaad daaca tahay ina allaha alla bikulli shay shay walba caliim allaha ku cilmiga badan wey wallahi alla in sa'alta haddaad weydiiso nabiyahum ayaga ood maxay tiraa man jeebaa nasala ka soo dejiya min asamaa samada kuma ayaa ka soo dejiya xaggeeda maa aadiyo oo fa ku nooleeyey oo ku nooleeya bihi biyahaasi alarda arlada ku nooleeya min bacdi mawtihaa arladaasi intay haadani waxay unoqonaysaa ila alarda min bacdi mawtihaa arladu intay dhibato dabadeed layaquulunna laamka godani wuxuu kutusayaa wowda xasan layaquulunna waxay odhan doonaan ay odhan doonaan allah alla weeye besaa yeelaa kul waxaad tidhaahdaa nebiyow alxamdu ammaan lilah ilaahay baa iska leh dartii baa laga helay mushrikiintii bale akaruhum dadka badankoodu laa yacqiluun kuwa wax caqliyeeya maaha baa ilaha yidhi subxaanahu watacaala wamaa haadihi wamaa may ahaanin haadihi tan alxayaatu nolosha addunya liidataa ilaa lahwun wax lagu mashquulo oo waayeelku ay ku mashquuleen iyo walacib cayaar cayaar carruurtu ay ku cayaarta mooyaane wax kalaba may ahaan wa ina daara daarta alaakhirata dambe lahiya ayadaa alxayawaanu ay alxayaatu nolol ah alxayawaanu waa nasar sida kalayaan iyo nazawaan oo kale waina daara daarta alaakhirata dambe lahiya iyada ayaa alxayawaanu ay alxayaatu nolol ah oranin iyada xayawaan a kugu qallocan ma og xoolaha u qaadan lahiya alxayaatu law kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna kuwa ogsoon de way u camal fali lahaayeen faidaa rakibuu hadday fuula markay koraan filfulki doonyaha markay koraan ee badda iyo duufaanku uu ku kaco dacaw allaha alle ayay baryaan dacaw waxay u yeedhaan allah bay u yeedhaan mukhlisiina xaal ay u badaxtirayaan lahu alle addiina ay addaaca saacadda iyo cibaadada iyo baryada iyagoo u baraxtiray falamaa najaa markuu ka badbaadiyo hum ayaga ila albar darbiga markuu u badbaadiyo idaa hum isla markiiba yushrikuun ilaahay bay u shariik yeelaan ilaahay bay u shariik yeelayaan subxaanahu watacaala maxay sidaa u yeelayaan liyakfuruu si ay u dafiraan bimaakii aataynaahum aanu siinay iyo waliyatamatacuu si ay u raaxaystaan adduunyada maaragtay ugu sii noolaadaan waa laamu lcilla fasawfa yaclamuun mar danbay ogaan doonaan baa ilaahay amba sidaasun bay noqon doonaan baa ilaahay subxaanahu watacaala ma arkaysa oo liyakfuruu waa binisba ilaa taqdiir illahi marka loo eego weeye ila ilaahay koonka waxaanu qadarini kama dhacayo marka ilaahay intuu badbaadiyo qadaarintiisaasi iyo qadarkiisa ayaa waxaa ka garanaysaa taqyiib ayaa meesha jiro inay la iman doonaan haddana kufri iyo xumaan ay la iman doonaan ma arkaysaa idanku mushrikiin carab bay ahaayeeno waxaanoo dhanba way garanaya ma ogtahay eh, marka waxaad ka garanaysaa abujahal cishada ibn abijahal oo kale hadaynu soo qaadno markii rasuulku maka furtay waa sii cararay badda markuu koray oo damcay inuu ardal xabash qabto eh, doonidii maaragtay baddu ay ku kacday ayay yidhahdeen yaa qawm akhlisuu lirabbikum ducaaa fainahu laa yunaji haahunaa ilaa huwa isaga mooye cid kale wax badbaadinaysa mid allahu bay uqashin jireenoo nimanku way saameen nimankan qabuuriyiinta la idhaahdo amba almushrikuun tan dambe way idhaahdeenoo markay dhibaatadu ay ku timaado dadka qaarkood ayaa markiiba way leexdaanoo cid aan ilaahayn bay uqashadaan alla hebelo alla kan ila markay kusoo booda ku dhacday amba musiiba laakiin iyagu xaaladaa rabbi keligii bay bari jireen awalam yarow miyaanay adkayn annaa anagu jacalna inaanu ka yeelnay beladan xaraman inaanu ka yeelnay xaramkaasoo aamina inaanu iyaga xaramkaa dejinay miyaanana miyaana arkay bal xaal inaanu xaram ka yeelnay amba u yahay yutakadafu la guranayo annaasu dadkiina laga guranayo min xawlihim ayaga gaararkooda hareerahooda afa bilbaabili baabil miyaa yuuminuuna rumaynayaan ay afa yu'minuuna ma waxay rumaynayaan bilbaabili wa binicmati illaah ilaahay nicmadiisa yakfuruun miyay ku kufreeyaan waman adlamu yaa ka dulmi badan iman yaa ka dulmi badan iftaraa ku abuurtay cala allahi alla korkiisa kadibabe aw amase kadaba beeniyey bilxaqa xaqii beeniyey lama jaa'ahu markuu u yimi alaysa miyaanay ahaanin fii jahannama maswahun miyaanu ugu sugnaanin lilkaafiriin والذيina kuwa jaahaduu jihaadasiina lanahdiyanahum walahi waxaanu ku hanuunin doonaa subulana farisyaabayal waina allaha alle lamaca almuxsiniin kuwa samafalakii la jiro wey laakiinga weeye aayaadkeedu waa lixdan aayado waana suuradda soddonaad baynu marayna hawsha bilowgii aynu ka soo qaadnay bismi illaahi araxmaani araxiim alif laamiim allahu aclam bimuraadi ilaahay subxaanahu watacaala aayaadka wuxuu soo dejiyey marka nimanka furus la odhan jiray ma arkaysaa ay qabsadeen dhulka shaam dhulka shaam la yidhaahdo iyo intay ku dhadhaweydee dhinacan soo xigtay jasiiradda carbeed iyo arladii maaragtay dhinacyadii uga fogaa dhawkii rom ayay qabsadeen marka nimanka furusna may ahayn niman ahlulkitaab ah niman ahlulkitaaba ah may ahayn waxay ahay niman iska wataniye abay ahaayeen oo kuwan kale ee reer rumada ahlulkitaab bay ahaayeen xaalada dambe iyagana ilaahay guusha siin doonaa war markuu dagaalkii beder dhacay weeye boqortooyadii maaragtay furudkaasiis ka baabaday oo boqorkoodii ugu dambeeyey waxaa la dilay maaragtay zamankii cumar ibnu cafaan baa la dilay radia allahu canhu allah wuxu i subxaanau watacaala ulibat waa laga adkaaday aroom room ayaa laga adkaaday baa ilaaha yidhi subxaanau watacaala halkee lagaga adkaaday fii adna alardi arlaasha ugu dhow min ardi alcarab markaa fii adna alardi alifka iyo alcashu waxay waa idaafa weye fii adna alardi ay fii adnaa ardihim arladooda halka ugu dhow baa laga adkaaday ee ugu soo xigtay maaragtay xagga carbeed ee jasiiradda carbeed ama fii adna alardi ama halka ugu dhoweed baa laga adkaaday oo waxaa ka adkaaday un dee ma ogtahay nimankii reer furus baa ka adkaaday wahum ayagu nimanka reer rum min bacdi qalabihim ka adkaanshaha laga adkaaday dabadood qalabi maselku wuxuu u idaafaysan yahay mafcuul wahum ayaguna reer rum min bacdi qalabihim ka adkaanshaha laga adkaaday dabadii sayadlibuun ayaguna qaalib bay noqon doonaan oo way adkaan doonaan fii bidci siniin sanado dhowr ah dhexdood bay ku adkaan doonaan fii bidci siniin sanado dhowr ah dhexdooda ayay ku qaalib noqon doonaan lilah alla ayaa iskale alamru arrinka min qablu hore intii aanay adkaan maa naga adkaada iyo wa min bacdu marka dambaba arrimaya min qablu hore iyo wa min bacdu dibba ilaahay baa arrimaha iskale wa yowmaidin maalintaa maalinta ay qaalibka noqon doonaan reer hog ay kursi tegin doonaan wa ywma-idin maalintaasna yafraxu way farxi doonaan almu'minuun mu'miniintu waxay ku farxi doonaan binasri illaah ilaahay nasrigiisa ayay ku farxi doonaan haddaba waxay ku farxayaan nimankan oo ahlukitaabka ah oo ka adkaaday niman aan ahlukitaab ahayn may xadiis baaba tilmaamaya saxiixa iyo maalintaa laftigeeda inuu baderna dhacayo sagar laftigiisu inuu dhacayo dhinaca kale ilaahay reer rum ha sheego inay adkaan doonaane muslimiinta laftigooduna inay nasri heli doonaan amaba guulaysiga ahlukitaabka ay guulaysteen bay ku farxi doonaan binasri illaah ayay ku farxi doonaan yansuru alla wuu u hiiliyaa man yashaau doono wa huwa alla alcasiiz allahan cidi ka adkaanin weeye ee ciise iyo adkaansha iskale arraxiim waana allaha raxmada badanla weeye wacd allahi masdarka u qadar wacd allah ay wacdahum allahu ilaahay baa ballan qaaday wacdaa ballan qaadid taas laa yuklifu allahu ilaahayna ma buriyo ama ma baajiyo wacdahu ballanqaadkiisa wacd allah ay wacadahum allahu ilaahay baa ballan qaaday amba u ballan qaaday wacdaa ballanqaadid laa yuklifu allahu ma baajiyo amba ma buriyo wacdahu ballanqaadkiisa walaakina ha yeeshee akara annaasi dadka badankoodu laa yaclamuun waxba ma ogsoona baa ilaaha yidhi subxaana yaclamuuna waxay ogsoon yihiin manaa kuwan kufriyey oo kuwanaan ilaahayba ku xudnayn subxaanahu watacaala qofka markay gaalnimada uu ka xoog badato e allah wuxuu leeyahay yaclamuuna waxay ogsoon yihiin daahira wax iska dhalanteeda dalanteed bay yaqaanaan yaclamuuna waxay yaqaanaan daahira wax muuqda oo min alxayaati nolosha xaggeeda ayay ka yaqaanaan addunyaa liidata macnaa waxoogaa adduunyadoo muuqda ayuunbay gargaranayaan baa ilaahayhi subxaana watacaala hum ayagu canil ilaakhira aakhira xaggeedana hum gaafiluun kuwii moogan weeye wahum ayagu waqasiluuna kuwii moogawaya can ilaakhira wahum ayagu can ilaakhira aakhira xaggeedaba hum gaafiluun kuwii moogan way moogan yihiin baa allah yidhi subxaanahu watacaala oo kuwa ogsoon ma aha ayaa rabbi caddeeyey subxaanahu watacaala way moogan yihiin baa ilaahay aktaru nnaas laysa lahum cilmun ila fi dunya markaa waxaad ka garanaysaa cilmigan dunyawiga ahi ee maxdiga ah ee aan alla dartii loola jeedin maaha cilmi cilmi maaha mar haddii qofku aakhiradiisa uu moogan yahay allah inuu ugu dhawaadana aana ogsoonay olaagaa muuqday ogsooyin baa ilaahay subxaana watacaala o addunya isu laacno maashisa allah wuxuuli subxaana watacaala awalam yatafakkaruu miyaanay ku fakerin fii anfusihim lafahooda miyaanay ku fakerin markaa tafakurkani anfuskan ayaa waa mafcuul litafakur oo macnaa naftooda miyaanay eegin weeyi awalam yatafakkaruu miyaanay ku fakerin fii anfusihim lafahooda naftooda miyaanay eegin lafahooda miyaanay eegin oo aanay ku xibro qaadanin oo markaa tafakurkii waxaanu ka dhigsana anfustii waxaanu ka dhiganay waa mafcuulun litafakur waxaa kaloo iska noqon karayaa ba oo ah walam yatafakkaruu miyaanay ka ku fakerin fii anfusihim miyaanay ku fkrin laf ahaantoodu miyaanay fkrin bay noqonaysaa laf ahaantoodu miyaanay fkrin waana anfus lafteedaa fakeraysaa marna naftu ku fakerayaa way eegayaa marna laf ahaantoodu miyaanay fakerin weeye oo markaa maxay ay ogaadaan soofa yaclamu ay ogaadaan maa khalaqa allaahu alla inaanu abuurin asamaawaati samaadka iyo waalarda arlada iyo wamaa baynahumaa inta udhaxaysaba ilaa bilxaq xaq mooyaane iyo waajal iyo muddo mooye wax kale muddo mooye wax kale rabiinaan u abuurin muddadaasoo musamaa la magacaabay oo fayaclamu qadar ay ogaadaan hadday sakaraan maa khalaqa allaahu alla inaan u abuurin asamaawaati iyo waalarda iyo wamaa inta udhaxaysaba ilaa bilxaq xaq mooyaane in lagu caabudo inaguna uga qaato iyo wa ajal ila biajal ajal mooyaane ladla galay inaanu awal mudo musanna la magacaabay wa ina kasiira in badan oo min annaasi dadka ka midi fii liqaa'i rabbihim rabbigoodna kulankiisa lakaafiruun kuwa ku kufriyey weeye wa ina kasiira in badan oo min annaasi dadka ka mid ahi fii liqaa'i rabbihim rabbigoodna kulankiisa ay la kulmi doonaan kaaafirowna kuwii ku kufriye weeye waa khiyaamihii wey awalam yasiiruu miyaanay soconin fi lardi arlada miyaanay soconin fayanduru ay afalam yanduru miyaanay arag oo ilmajsuumba ka dhigno ama waxaad tidhahdaa awalam yasiiruu miyaanay arag fi lardi arlada miyaanay socon oo hadday socdaan fayanduru markaas ilku waa mansuub oo fayanduru ay arkaan kayfa kaana siday noqotay shayfada qabarkii hore muqadimay caaqibatu aladiina kuwii xidhibtoodu min qablihim ayaga ka horreeyey habkey ku dambaysay soo baabee maxay weliba qaadan waayihiin kaanuu waxay ahaayeen kuwaa ka horreeyey ashadda kuwa ka daran bay ahaayeen ashadda kuwa ka daran bay ahaayeen minhum kuwan hadda jooga quwa xagga awoodda tamiis wey waxaa lagu nafsiye quwa xagga awoodda leh way ka awood badnaayeen wa afaaruu way jaadeeyeen alarda aradana way raadeeyeen way beereen wadooyinka kasaa waa raaday wa amaruu way camireen haa arlada ayay camireen kuwa hore akfara in ka badan bay camireen mimaa camaruuhaa ay min tacmiirihim kuwan camiridooda madaba sariix galay mimaa camaruuhaa ay min tacmiirihim kuwan camiridooda intay kuwani camireen in ka badan ayay kuwa hore camireen wa jaaat waxay ula timi hum rusulhum rasulladoodii waxay ula yimaadeen bilbayinaat aayado cadcad bay ula yimaadeen famaa kaana markaaasay beeniyeen dabadeed ilaahay baa baadiiyey siyaaqa waxa ku tala gaabay way beeniyeen dabadeeto alla ayaa rogay famaa kaana allahu alle markaa ma ahaanin oo kuma ahaanin ruguduu rogay liyadrimahum kii dulmiya kabima ahaanin walaakin kaanuu ha yeeshee waxay ahaayeen yadlimuuna anfusahum anfusatas mafcuul weeye walaakin kaanuu waxay ahaayeen yadlimuuna kuwii dulmiyey anfusahum ayaga ayuunbaa lafahoodii dulmiyey uma kaana waxay yeelatay baa ilaah yidhi subxaanahu watacaala caaqibatu ladiina kuwii cidibtoodu waxay ahaatay ah, uma kaana waxay ahaatay caaqibata aladiina waa kabarkii jaaladoo taqaduma weeye macnaa cidibtoodu waxay ahaatay aladiina kuwii asaa-uu xumaanta samafalay waxay ahaatay ciribtoodu asuu-a xumaan bay noqotay laa xumaan bay noqotay xumaan bay noqotay alla subxana wataala maxay xumaan ku noqotay an kadabuu lian ficlaha qadar an kadabuu ay lian kadabuu inay beeniyeen daraaddeed ayay ciribtoodu u xumaatay biaayaati illaahi inay beeniyeen iyo wakaanu ahaanshahooda daraaddeed halkaana ku cadar ay ahaayeen bhaa aayaadka alle ay ku ahaayeen yastahziuuna kuwii ku dheeldheera waa taniis aswa ayaa suwaamaa lagu taniisaya shay xun bay noqotay ba ilahi subxana wataala allahu alla yabdau wuxuu bilaabaa alkhalqa awrita isaga ayaa rabi bilaaba uma yuciidu isaga ayaana khalqiga soo celin doona yuciidu alkhalqa uma ilayhi ila allahi alla xaggiisu maa turjaacuun la idiin celin doonaa waywma taquumu waywma maalin taquumu ay istaagi doonto asbaahatu saacadduna yublisu way quusan ibliis ma maqasha min alibnaa raxmad ilahay buu ka quusan way ibliisoomayaan yublisu way quusan doonaan almujrimuun kuwa kufriya way quusan doonaan baa ilaahay subxaana watacaala walam yakun umanay ahaanin lahum ayaga ugamay umanay ahaanin min shurakaaihim min shurakaaihim amba xagga shurakadooda ugama ahaanin kuway caabudayeen shufacaa kuway caabuda walam yakun uma ahaanin lahum ayaga min shurakaaihim xaggii shurakadooda ugama ahaanin shufacaau kuwa u ergeeyaan wa kaanuu waxay ahaadeen bayeg bishurakaa'ihim kuway alle ugu sharigeelayeen ilahyada ka dhiganayeen kaafiriin kuwii ku kafreeye dabrayba wayowma taquum maalintay kici asaaca saacaddu ay kici doonto yowmaidin maalinta yatafaraquun way kala tegi dadku kooxay u kala kici fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir yatafaraqun tafarqa lagu sheegaya labada kooxood kala noqonayaan wey fa ama amaa waxaa la yidhahdaba ka dhigantay adigoo hadal haya markaa tilaado seerna kaa balkan kala inuu bilow ama ay fatruk maa naxnu fii fadac maa naxnu fiihi iyo kafay sheekada aynu hayno oo waxaasay baabalsan kala jiro saasoo kale ay ka dhigan tahay fa ama aladiina kuwase marka tafsiil buu ilaahay gelinay marka dadku allah ui subxana fa ama aladiina kuwa taa hore ka kaalay taa hore ka kaalay ba fa amane taa hore ka kaalayo fa ama aladiina kuwa aamanuu alla rumeeye wa caamiluu falaa asaalixaat camalada oo wanaagsan ayaga fii rawda beer dhexdood aba beer dhexdood ayaa yuxbaruun lagu maamuusi doonaa taxbiir waa maamuusi iyo xubaaroon ayaa lagu maamuusi doonaa amba loogu nicmayn doonaa halkaasa iskaga barwaaqaysanayaan weeyaanow markaysa nicmadaasii helaya waama aladiina gaale kuwa waama aladiina kuwa kafaruu gaaloobay wakadabuu beeniyey biaayaatinaa beeniyey wa liqaa'i alaakhira ay wa biliqaa'i alaakhira aakhirana kulankeedana beeniyey faulaa'ika kuwaasi fi lcadaab cadaab dhexdii ayaa muxdaruuna kuwa la keeni weye muxdaruuna kuwa la keeni cadaab baa laga dhex keenaya qaarna waa layagoo la wado qaarna waaba la maamuusayaa baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala fa subxaana allah waa tasbiixsada wey waa tasbiix minhu tacaala linafsihi muqadasa ilaahay baa xumaanada iska ufay addoommadiisana wuxuu barayaa inay la yimaadaan tasbiix iyo taxmiid inay la yimaadaan baa ilaahay baraya subxaana watacaala xilliyada waa xilliyo daylo ah ilaahay awoodiisana u ballaaran tahay waa cinda almasaa waa marka adeegu kuu soo gelay iyo waagu markuu dilaacayo ma arkaysa tafsiir iyo ammaan baana ilaahay dhexgeliyay subxaanahu watacaala markaa ilaahay wuxuu hi subxaanahu watacaala fa subxaana allahi ay fasabbixu allaha wa ilaahay masaha oo u tasbiixsada xiina waktiga tumxuuna aada galabaysanaysaan eh, tumxuunada iminka naaqkii maahae waa tii taamada ahaydoo markaa gudagelaysaan galabnimada xiina tumxuun markaad galabaysanaysaan ilaahay u tasbiixsada subxaanahu watacaala iyo waxiina tusbixuun markaad waa beriisanaysaanba waxiina goorta tusbixuun aad waa beriisanaysaan waa waktu sabaax walahu walilaah allah ayuunbaa iskale alxamdu amaan fi samaawaati rabbi baa ku leh ma arkaysaa iyo waalardi wa cashiya cashiyaaday ku cadsan tahay waa tasbiixsada wa cashiya fiishana ilaahay u tasbiixsada cashiya waa xilliga cishaa'iga waalcashaau huwa shiddatu balaan shiddatu balaan ma marka ilaahay baa muujinaya subxaanahu watacaala ma ogtahay shiddatu balaan walidhaaru huwa quwatu biyaa baa la yidhahdaa cashaa baa la yidhaha cashaa wa cashiya iyo aweysinkaba ilaahay u tasbiixsada xiinana ku xidh wa xiina tudhiruun markaad duhuraysanaysaane wax duhurka aad garaysaanna ilaahay subxaanahu watacaala u tasbiixsada wa xiina tudhiruun iyo markaad duhuraysanaysaan markaan cashaana waa xilliga habeennimada idhaarkuna waa xilliga iftiinku ugu xooga badan yahay weeye yukriju wuxuu ka soo saaraa alle alxayiya ka min almayit mid dhintay xaggiibuu ka soo saara biyaha qalalan baad arkaysaao markaasuu kasoo saarayaa geedka baxay digaagadiibuu beerkii kasoo saarayaa muslimkiibuu kaafir kasoo saarayaa mid yaroo inaga de nolosheena ayna arkaynin baa kasoo baxaysa ma ogta lmayit maydkana ilaahay wuxuu kasoo saaraa min alxayi buu kasoo saara wa yuxyi wuxuu nooleeyaa alarda buu nooleeyaa bacda mawtihaa haa caaida ila ard caaida bacda mawtiha dhimashadeeda dabadoorka abaarsato wakadalika sidaasoo kale unbaa tufkashuun idinkaan laydin soo saari doonaa wakhyaar wax kastoo noolayn baa laga soo saaray wax nool idinkana sidaasun baa laydiin soo celin doonaa wey wa min aayaatihi ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid ah an khalaqakum mubtado halkaas ku jarayahay ay khalqukum laawil wa min aayaatihi alla aayaadkiisa waxaa ka mida jawniga ah aayaadkiisan calankaasoo arkayno an khalaqakum inuu idinka abuuray baa ka mid ah min turaabin ciid inuu rabbi idinka abuuray uma dabadeed ida antum idinku basharun baatiin ciida dabadeed bashar baatiin rab basharkaasoo tantashiruun faafaya faafaafa waa min aayaati ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid a ah, an khalaqa inuu abuuray lakum idinka ah inuu rabbi idinka abuuray min anfusikum xagga lafihiina ay min jinsikum aan idinla jeedka azwaaja idinku abuuray min anfusikum xaggiina hadiinu idinka abuuray azwaaja haween hadiinu idinka abuuray waxaa idinku abuuraya alle haweenka litaskunuu si aad u wadashataan amba aada ugu xafishaan ilayhaa haweenaydaasi si aad ugu degto aada ugu xafisho horka degi waayo iska guursado maog tahay ku jirta mararka qaarkood guurla waa lala weesha sooma arag dad badan oo laleeyajin baa ku jira guurla baa haysa litaskunuu ilayha wajcala rabbi wuxuu yeelay baynakum dhexdiinala rabi wuxuu yeelay mawadda jacayl baa ilaahay geliyey subxaanau watacaala iyo waraxma naxariis baa ilaahay idin yeelay taskunuu ilayha liyaskuna ilayha mar kalena ilahay waa kii aadam marku xaawo waabuuray sidaa ku lahaa xasilooni bay yelayaan baa ilahay yidhi subxana marka waa isku jinsi itilaaf baa dhacaya oo masalan ilaahay subxaana watacaala dadigeenna hadduu ka dhigi lahaa jin ma og tahay hadda la yaro lacaada iskuursada musiibaa dhici lahayd islaaf baa dhacaya ma og marka la kala diri maayo mawada baa ilaaha yeelay waa maxaba iyo waraxma buu ilaaha yeelay aayadana mufasiriintaa ku fasiraan agoon fara badan ina waqtiga ayna geliyaan saas inagta islaameed reerkooda iska joogtay weligaa baa anaga aabbaha ayad iyo hooyada iska haystay ayan lagu rarayaa mid la iska raacdeen la garanayo ma og wax naga soo degaya mo ma og tahay iskuma kaxayaan reerku way saas ina fii dalika shaa nagalalasho maaha waan xadii soo maroonan waa mawadadana waxba asjoomay ma ogta mawadata warax hadday jelaysaa baada ninkasabasa ina fii dalika kaalaayaati aayad baa ku sugan baa ilahay leeyihi roomi ugu sugan yatafakaro dadka fajaraya aayaadkii ugu sugan yihin baa ilahay subxaana wataala wa min aayaatih ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid a khalqu samaawaati saasha abuuritaankooda ayaa ka mida iyo walarb arlada abuuritaankeeda ayaa ilaahay aayaadkiisa ka mida maxay kale wa ikhtilaafu alsinatikum luqadiina iskhilaafsan baa kamid alamsina waxa noo jira luqadayn waa luqaatikum wa ikhtilaafu alsinatikum luqooyinkiina iskhilaafsan amba luqadaha iskhilaafsan baa kamida iyo wa alwaanikum midabadiina midabadii baa iskhilaafsan midaba iyo luqadiina waa iskhilaafsan tahay fakihaan baa maaragtay kullu luqada carabigay ku hadlayaan luqada tasaarkay ku hadlayaan luqada kabshigay ku hadlayaan rubbay ku hadlayaan faranjigay ku hadlayaan barbarka waa soomaaliga xabashiga balaayada hindigaasi ina fi dalika kaas laayaatin baa ugu sugan dadka lilcaalimi lilcaalamina waa dhaqi lilcaalimi kuwa caalimiintaada ugu sugan yahina ku cibro qaadanaya baa ilaahay subxaana wa tacaala silabadoodii baa kala duwan alla wuxuu i wa min aayaatihi ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mida manaamukum hurdadiin waa run haddaad seexan weydo nadi weydo balka waran ma seexan karin alad hurdo kuu keeni karaysaana ma jiro xataa kelimada hurdada iyo ilaabka hurdada marka dambe sifad bay isu bedelaya waa nicmo ilaahay weeye ad ka cibro qaadato bal maxaa kugu soo degaya mawti hurdadu samada kaaga timaado waa seexatay bas waa tegaysaa wa min bileeli habeenka aad seexataan iyo wanahaari maalinka wabtiaaukum baa kamida doonidiina aad seexeysaan ama wabtiaaukum raadsigiina ayaa kamida min fadli ilahay fadligiisa aad doorataan war socodka suuqaysa eldabarkan kale war maxdaaruudu washadaystaasaa ee idaaca waa aayadka ilahay bay kamid tahay ina fii dalika alaayaat ayaa ugu sugan liqawmin dun yasmacuun asalnayo ilahay agtiisa kale ma ismaan wa min aayaatihi ilahay aayaadkiisa waxaa kamida yuriikum an baa qadaraysa moogta an yuriikum inuu idintusiyo antiibaa markaa cadran wa min aayaatihi ilahay aayaadkiisa waxaa kamida aayatun hadda tusaade aayatun baa kamida aayadaasoo yuriikum amba min aayaati ayn ankaasaa ugu haboon wa min aayaati in aayaadkiisa waxaa kamid a an yuriikum alla inuu idin tuso albarqa hilaaca labi inuu idin tuso ayaaba aayaadkiisa kamid ah amba wa yuriikum alla wuxuu idin tusaa min aayaatihi aayaadkiisa xaggiisa wuxuu idinka tusaa albarqa hilaaca intaas weji ba inuu qadaray wuxuu ilaahay la caydiintusaya awfa cabsigelin daraadeed cabsi aqdoodu qofku boqo iyo wadana rajo iyo dabac daraadeed wayunazilu wuxuu soo dejiyaa alle min asamaai samada amba wainsaanuhu baa kamida ilaahay soo dejintiisa wayunazilu wuxuu soo dejiyaa min asamaa samada rabbi wuxuu ka soo dejiyaa maaca biyo oo fa yuxyi wuxuu ku nooleeyaa bihi biyahaasi alarda buu ku nooleeyaa bacda mawtiha ina fii dalika kaasna laayaati ayaa ku sugan liqawmin dul yacqiluun waa min aayaati ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid a ah, an taquuma an taquuma inay taagan tahay an taquuma inay taagan tahay asamaau samadu inay ku taagan tahay iyo waalardu arladuba inay ku joogaan biamrihi ilaahay amarkiisa inay ku joogaan rabbi baa haya subxaana watacaala midoondada dhaaqri uma idaa dacaakum rabbi markuu idin yeedho uma idaa dacaakum rabbi markuu idiin yeedho dacwa mar maratan dacwa mar rabbi markuu idiin yeedho min alardi dacaakumka ku xisho min alardi uu idinka yeedho allada xaggeeda oo dareeraan la yidhahdo sabta lagu dhufto idaa antum idaadani fusaaye wey idaa antum isla markiiba idinku takhrujuun waad soo bixi doontaan fainamaa hiya zajratun waaxida waa mar weliba adigoo tasbiixsanaya ayaad soo bixi doontaa fatastajiibuuna bixamdihi adigu haya nebi maxamed baa ugu soo horayn doona mo allah wuxu yihi subxaanahu watacaala walahu walilah rabbi baa iska leh oo khabarkiioo muqadara mafisa markaasaa mubtadiyo muakhara ah man buu rabbi leeyahay duun fi samaawaati ku sugan iyo walardi arlada kuwa ku sugan ba kullu min waliba qaar mid kastaaba lahu alla qaanituun mid ku hogaansan weye ku khushuucsan ruuxoo dhanca ilahay waamarkiisa kama rusuci karayo waa mid sujuuban kullu mid waliba lahu alla qaanituuna kuwa hogaansan weye kuwa u khushuucsan oo ka wahuwa alla alladii saweeye yabda'u bilaamaal khalqa uma yuciidu alla wuu soo celin doonaa wahuwa khalqigu wahuwa icaadada soo celinta dheh wahuwa soo celintu ahwanukii u fudud weeye ee u sahlan alayhi cal allah ahwanukii ku fudud alayhi cal allah aysar ilaahay kuma cusra subxaana wa tacaala walahu lilaahi alla wuxuu leeyahay almasalu ay sifaat ayuu alla leeyahay subxaanahu watacaala alaclaa sarrayn badan masalku ayaa ilahay leey wuxuu la macnayaa laysa kamithlihi shay masaluhu annahu laa ilaaha ilaa huwa walaa rabba gayruh mufasiriinta qaarkood asifaatkuu rabbi leeyahay alaclىa sarrayn badan fi samaawaati buu ku leeya wa fi lardi iyo wlard wahuwa alaaziiz allaana idinkaadkaanin weeyaan barada wuxuu caddeeyey alle lakum idinka wuxuu idin caddeeyey min masala tusaale ayaana idin caddeeyey min anfusikum xagga lafiinu idinka caddeeyey waa tusaale walba idin siiyey min anfusikum bu idinka siiyey hal lakum idinka ma idinka sugnaadeen hal lakum ma idinka sugnaadeen mima shiicadii mima shiicadii ma idinka sugnaadeen maakas ay hanatay aymaanukum midiyadiinu min shurakaa ay shurakaa uma idinka sugnaadeen inta sila kale fiimaa shaidkua ah shurakaada sabnaakum aan idinku afsaagnay war ma jiraan addoontiina qaar ilmada maalka aan oo fa antum idinka iyo kuwa addoonta u ahaydeen fiihi maalkiina sawaau kuwa ku simanaada aad kuwaasoo takaafuun aad ka baqanaysaan adoontaan hum ayaga ka xiifatikum baqashadiina oo kale anfusakum aad ka baqataan sia u kala baqataan od kale aad uga baqanaysaan daraba wuxuu cadeeyey lakum idinka masala min anfusikum xagada sinu idinka siiye ee hal idinka ma sugnaadeen mimaa kuwii xaggooda malakat ay ahaata aymaanukum idigyadiina waa adoon min shurakaaa ay shurakaau adoontiina kuwo idinla hima jiraan fiimaa kii idinkula shuraakaan saknaaku baadin siinay oo fa antum idinku kuwiinii maalka lahaayeen xorta iyo kuwii addoonta ahaba fihi maalkii sawaan kuwa ku simanaad ahaataan kuwaasoo takaafuuna aad ka baqanaysaan hum addoontaba ka ka baqashadiina oo kale anfusakum sidaad dinku u kala baqataan kuwiina hortii ayaan fadeen kadalika sidaasaa nufasila ayataan u kala dhigdhigi liqawmi duuli yacqiluun bale itabica bal itabaca waxay raaceen aladiina kuwa dalamuu dulmiga qale ahwaahum bay raaceen bibayri cilm faman yahdi kumaa hanuunin doona man mid adalla allahu alla uu lumiyey oo lahum ayaga aanu min naasiriin rabbi waxa uu yihi faaqim toosi nebi maxamedow wajhaka wajigaaga ku beeg lidiini diinta ku beego ku toosi xaniifa xaalaa tahay macnaa kii diinka soo baadila iskaga leeda diinta xaqaa u bayray amba xaniifa xaalu yahay diinkaasi kii toosan fibrat allah ay ilfamu laasima fibrat allahi ilaahay subxaana watacaala firabaynu ku abuuray macnaha alfibra maxaa la yidhahdaa waa waafaqaabiliyada xaqa ah waa qofku inuu maaragtay xaqa qaabilo qof walba xasanaad baa ilaahay ku abuura marka xasanaadta ilaahay ku abuuray iyaa laga bedelo ilaahay ma dooniyo fidrat allahi laasima ilaahay xasanaadku idinku abuuray amba fidrat allah ilaahay diintiisa laasima allatii diinta amba fidrada xasanaanta fabara uu ku abuuray annaasa dadka calayha laa tabdiila waa khabaru bimacnaa amar nahyi buu noqonayaa laa tabdiila ha bedelina wey ay laa tubadilu ha doorinina likhalqi illaahi ha doorinina oo dadka fikradooda ha ka bedelina oo kufri gaalnimaha ugu yeedhina ma tafasir fara badan aa ku jiri kartaaye daalikaasi addiinu weeye kaa laydinsoo sheegay alqayimu toosan walaakina aktara annaas dadka badankoodu laa yaclamuun ma ogsoona subxaanaka allahuma bihamdika ashhadu an laa ilaha illa anta